بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبنية المسادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا وفعلانا فذري أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا وثاني للذي اقتضى تقلبا للدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كسهل فعولة فعالة لفعل كسهول الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخد ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس masdarihi kaqudisa taqdiisu wazakihi taskiyata waajmilan ijmaala man tajamulan tajamala wastaciid isticaadatan uma aqim iqaamatan wagaalimeeda taalazim wamaa yeli laakhiru mudda waftaxan maca kasri tilwithaani mima ftutixa bihamzi waslin kastafaa wadumama irbaacu fii amhaali qadta lamlama ficlaalu ow faclalatu lifaclala wajcal maqiisan haaniya laa awala ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرضى وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية المسادر هذا محلها فعل موازن فعل qiyaasu masdari lmucadda qiyaasu masdari lficli ficli masderkii qiyaaskii weeye ficligii almucaddaa mafcuul loo tilaabinayay min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee xaggii xaaluu ka ahaaday wadaalika ka radda raddan weeye halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka amniyat اlmasaadir masaadirta dhisteeda qiyaas iyo shaadba masaadir marka laga hadlayo isbilowga hore waxaa loo qaybinayaa laba qayb masaadir mulaqa iyo muqayada masder mulaqa iyo masder muqayada masderka muqayadka musanifka wuu keeni doonaa waa masdarulmara iyo masdarulhay-a labadaasi masaadir muqayada loo yaqaana iyo masder mulaqa masderka mulaqa hulaai iyo hayru hulaai u kala qaad hayru ulaaiga wuu soo wadaa musanifkee ulaaiga waa facale iyo facile iyo facula ka la isku wada daro kow iyo toban masdaroo qiyaas ayay leeyihiin musanifka sagaal buu sheegi doonaa laba masdarna wuu ka tegi doonaa kow iyo masdar kow iyo toban masdaroo qiyaas ayay leeyihiin kow iyo tobankaa masdar ee qiyaaska ah fa'doo reeban fa'doo fadxisan ceenta ay reeban tahay faclun waxaa iskale ficli ulaai oo mucaddaa dhammaantii ficli mar haddii uu ulaai yahay mucaddana yahay ee mafcuul qaadanayo waxa uu qiyaasaya fa'da in la fadxiyo ceynta la sukuuniyo faclun in lagu keeno ayaa qiyaasa bishardi ficligaa ulaaiga ah ee mucaddaha ah waa inuusan xirfo ku tusinin shaqo la qabanayo waa inuusan ku tusinin wilaayada lafteeda xirfo unbay ka mid tahay waa yahay hadduu xirfo tusiyo fa'doo la kasriyo caynta alif lagu taagoo ta'na loo dambaysiiyo ku imaanayaa ficaalatu wasanka ayaa u qiyaasa mucaddo iyo laazim midkuu doona ha noqdo waxaana sidaa ku yimaadaa facala faciila xirfo kasta haddii ay tusto ficaalatun inay ku timaadaa haalib ma aha naadir weeye oo weliya wilaayatan ayaa la arkay ficaalatu waxaa ku imaanayaa facala mucaddaheedii iyo laasimkeedii isku wada dar mar haddii ay facalada xirfa tusto ficaalatun mucaddaheeda waa sida khaatahu khiyaatatan xaakahu xiyaakatan katabahu kitaabatan laasimkeedana waa sida amara imaaratan amara madax buu noqday weeye imaaratan oo ficaalatan sida ayuu ugu imaanayaa waa hadduu xirfe iyo wilaayo facala haddii ay tusto laba masdaraan haynaa haddeer ulaai mucadihiis oo dhan oo faclan ku yimaado hadduusan xirfe iyo wilaayo tusin facalo xirfe iyo wilaayo tustayna ficaalatun labadaa masdar ayaa u qiyaasa facilo laasimkeeda musanifka ayaa soo wadaa laba masdaroo qiyaasay leedahay hal buu sheegi doonaa midna wuu ka tegi doonaa fa'doo la fadxiyo cayntana la fadxiyo masdarkaasay leedahay faciila oo laaziman wey farixa oo kale faraxan inay ku timaadaa la yaqaana waa yahay oo fa'da la fadxiyo caynta lala fadxiyo waa haddayan midib tusin midib haddii ay tustana fuclatun baa u qiyaasa oo xamira xumratan sawida suudatan la yidhaahdo afar masderad haysaa qiyaasa faculo laazim mooye mucadda weligeed ma noqotee laba masder oo qiyaasay leedahay fucuulatun iyo ficaalatun labadaa masderoo qiyaasay leedahay lix bay noqonayaan facalo laazima ah oon mafcuul qaadanin isla markaana xirfo iyo wilaaye aan tusin waxay leedahay lix masderoo qiyaasa ah. maya shan masderoo qiyaasay leedahay shantaa masder waa fucuul fa'doo la fadxiyo caynta la fad fa'doo la damiyo caynta la damiyo wow caynta lagu reebo laamna loo dambayso fucuulun sida qacaddan qucuudan oo kale ficaal fucaal facalaan faciil shantaa wasanoo qiyaasay leedahay waa facalo laazima shan iyo lix aan hayna isku dara kow iyo tobanka masdar yuu ulaaiga qiyaas ahaan u leeyahay kow iyo tobanka musanifka wuxuu sheegi doonaa sagaal wasan laba wasanna wuu ka tegayaayo faciloo midib tustay fuclatun bay ku timaadaa fuclatuntaa wuu ka tegi facalo xirfo iyo wilaayo tustayna ficaalatun bay ku timaadaa sida kataba kitaabatan labadaa masder ayuu ka tegey inta kaleu nadminayaa marka wax dhib yar wey faclun fa'da oo la fadxiyo caynta la reebo faclun muwaasinu faclin buu u jeedaa faclin waxaa u wasnoomaa qiyaasu masdari lficli ficli masderkii qiyaaskii weeye ficligii almucaddaa la tilaabiyey min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee xaggii xaal uu ka ahaaday ka radda wuu celiyey raddan celin ayuu celiyey weeye ficliga facila ha noqdo ama facala ha noqdo maba mucadda haddii uu yahay faclan ayaa u qiyaasa fahima fahman in lagu keeno daraba darban sidaa in la yidhahdaa qiyaasa waa hadduusan facalaha xirfe iyo wilaayo tusin haddii uu tusiyaa ficaalatun ayuu ku imaanay waa nagii sheegay wafacila laazimu baabuhu facalka faraxin wakajawan wakashadal waacila wamuwaasinu facila waacila acila facilihii allaazimu laazimka baabuhu baabu qiyaasi masdarihi masderkiisa qiyaaskii baabkii facalun muwaasanu facalin facal mid u wasnooma wey wadalika ka faraxi wakajawaa wakashalal wey faciloo laazima laba masderoo qiyaasay leedahay hal masderuu sheegay musanifka masderka waa haddayan midib tusin fa'doo la fadxiyo caynta la fadxiyo ayay ku imaanay faciila facalan in lagu keeno sida farixa faraxan jawiya jawan sidaa in la yidhaahdaa qiyaasa shalla oo shalila asalkii waa shalalan la yidhaahdo facalan shalalan masderka shalla ficliga baadilaamta way idqaaman tahay masderka lama idqaami karo maadaama facal uu ku yimid waayo baabulidqaam musanifka baabka ugu dambeeyuu ka hadli doono baabulidqaam weeyaanoo wuxuu sheegi doonaa idqaamka toban shardi in loo shardiy kow iyo toban shardi ayuu ayaa loo shardinayey kow iyo tobankaa shardi ayaa waxaa ka mid ah ismi calaa wasni facal ku yimid waa inuusan noqonin marka la idqaamayo hadduu noqdose awala milayni muxarakayni fii kelimatin idqim laa ka mili sufafin wadululin wa kilalin wa lababin buu dhigi doonaa lababoo kale waa inuusan ahayn oo ismi fadxooyin ay isu raaceen haddii u noqdo lama idqaamayo ficligaa la idqaami karaa wa facila facilihii allaazimu laazimka ahaa baabuhu baabu masdarihi baabu qiyaasi masdarihi masderkii qiyaaskii baabkii facalun muwaasinu facal facal mid u wasnoobo wey ka faraxin wa ka jawan wa ka shalal wey waa hadduusan midib tusin midib haddii uu tusiyo fuclatun buu ku imaanaya labadii masdaruu ka tegay waa labadaa wfacala laazimu mila qacada lahu fucuulu btiraadin kaqada man lam yakun mustawjiban ficaala aw facalaana fadri ow fucaala faawalu lidimtinaacin kaaba wahaani liladii iqtadaa taqaluba lidaa fucaalun aw lisawtin washamal sayran wa sawtan ilfaciilu ka sahal waa facala facalihii allaazimu laazimka ahaa mila qacada qacadaba xaal uu la mid yahay lahu facalaha ayuu u sugnaaday fucuulun muwaasinu fucuulin fucuul mid u wasnoomo biiraadin qiyaasnimuuna ugu sugnaaday ka hadaa weeye maa lam yakun waa hadduusan ahayn mustawjiban mid waajibsaday ficaalan ow facalaanan fadri ogow ow fucaalan fa awalun kan hore lidimtinaacin diidda mid u saaxiiba ayuu u sugnaaday ka abaa weeye wathaani kan labaadna liladii kii ayuu u sugnaaday iqtadaa keenay taqalluban gedgadoon liddaa'i cudur ayuu u sugnaadee fucaalun aw lisawtin ama sawd ayuu u sugnaaday wa shamala waxaa kulmiyeysayna wa sawtan alfaciilu faciil ayaa kulmiye ka sahala weeye facaloo laazima waxay leedahay shan wasan oo qiyaasa facaloo laazima waxay leedahay shan wasan oo qiyaasa waaya haddayan xirfe iyo wilaayo tusin waayo waxaan soo sheegnay facala xirfe iyo wilaayo haddii ay tusto mucadaheeda iyo laazimkeeda ficaalun ficaalatun in lagu keenaa qiyaasa oo kataba kitaabatan amara imaaratan la yidhaahdo xirfe iyo wilaaya haddii ayan tusin facala shan wasan oo qiyaasay leedahay isla markaana ay laazim tahay shantaa wasawasanka u horeeyaa waa fucuul fa'da la godo caynta la godo waaw lagu reebo fucuulkan jamcu tagsiirna waan ku mari doonnaa in sha allahu tacaala wa bifucuulin faciilu naxwu kibid yukhasu haaliban kadaka iyo dariid buu dhihi doonaa oo facil oo ismi jaamida fucuulu ku yimaadaa jamcu tagsiirkii kabid kuguud wecil wucuul ayaa lagu keenaa masderkana waa ku yimaadaa muxuu ahaa waayo jamcu tagsiir awsaanta musanifka uu tirin doono sideed iyo labaatan wasan toddoba iyo labaatan wasan uu tirin doonaa hal wasan uu ka tegi doono sideed iyo labaatankaa wasan mafaacila wasanka wixii la wasan noqdaa mooye siiqatu muntaha ljumuuc mooye inta kale mufrad bay la wasan tahay oo mufrad lawasan ayaa la heli karaya waa yahay fucuuloo masdere jamcu tagsiirna waa ku mari doonaaye soo waa jamcu tagsiire fucuul facaloo laazim ayaa ku imaani waxaa shardi ah afar macno waa inayan tusin afar macno mid ka mid a ah haddii ay tusto fucuul lagu keeni maayo musanifka siduu u tiriyey waa yahay afartaa macno facaloo laazima haddii ayan tusin fucuul buu masdarkeeda ku imaanay qacada qucuudan jalasa juluusan kharaja khuruujan noocaasaa loo keeni afarta macnona musanifkaaba tirin doona waxaa muطlaq ah facaladaasi saxiix ha noqoto muctalullaam ha noqoto muctalulfaa ha noqoto midkay doonto ha noqoto muctalulaam haddii ay tahay musanifkaaba miaaliyo sida hadaa uduwan hadaa wuu ka lahay uduwan ka lahitaan calaa culuwan cataa cutuwan oo kale muctalulfa haddii ay tahayna waa lamidoo fucuul ayay ku imaanay sida wasala wusuulan oo kale muctalulcaynse haddii ay tahay facaalada laazimka ah muctalulcayn haddii ay noqoto caynta wow ha kaga jirto ama ya ha kaga jirto muطlaqan muctalulcayn marba haddii ay tahay fucuulkuwa imaanayso ilaa waxoogaa naadir oo la maqlay mooye qiyaas ahaan waxay ugu imaanaya faclun ama ficaalun labadaa wasanid unbay ku imaanaya faclun ayay ku imaanaya sida naama nawman saara sayran oo kale naama wuu hurde nawman saara sayran ayay ku imaanaya ama ficaal ayay ku imaanaya sida saama siyaaman qaama qiyaaman muctalulcayn haddii ay tahay ee facaalada laasimka ah fucuul waxay ku imaaneen caynta waa inay ka fiyowdahay laamta ha ka jirato yayan ka jiranin fa'da ha ka jirato yayan ka jiranin muطlaqan waaya afar waxaan idhaha afar macno waa inayan tusin afartaa macna macnaha u horeeya waa ibaa wax la yidhaahdo yacni diidda waa inayan facalada tusin facalo laazim diidda haddii ay tusto ficaal ayaa u qiyaasa sida abaa ibaaan nafaran nifaaran sharadda shiraadan baad leedahay waa yahay waa inayan tusin muxuu ahaa jawalaan werwareeg waa inayan tusin taqalub taqalub haddii ay tusto facalaan ayay ku imaanaya fada fadxi caynta fadxi laamta alif kureen faclaanna ma ahan muxuu ahaa faclaan khata weeye wax jira ma ahan facalaan ayuu ku imaanaya fada la fadxiyo caynta la fadxiyo facalaan sida jaala jawalaanan nazawaanan in la yidhaahdo oo kale taafa awaafaana waxaa kale waa inayan tusin cudur ama sawt cudur iyo xanuun waa inayan tusin sida zakama zukaaman oo kale ama xanuun waa inayan tusin sida mashaa badnuhu ninka calooshiisa socotay oo calooshu ka xanuunsaday haddii ay tusto fucaal bay ku imaaneen mashaa mushaa'an aad leedahay zakama zukaaman waa macnihii saddexaad macnaha afraado inayan tusin la doonayo waa sood iyo socod sood iyo sayr waa inayan tusin sood iyo sayr haddii ay tusto faciil ayaa u qiyaas ah sida sahalaba farasu faraskii wuu dantay sahiilan ee nacaqal guraabu nucaaqan la yidhaahdo ama naciiqan la yidhaahdo waa yahay shantaa wasan oo qiyaas ayay leedahay facala laazim ah shanta wasan oo qiyaasee fucuul ficaal facalaan fucaal iyo faciil shantaa wasan iyo mid walba macnihiisii ayuu musanifka kuu sheegay wa facala facalihii allaazimu laazimka ahaa midla qacada qacadaba xaal uu la mid yahay lahu facala ayuu u sugnaaday fucuulun muwaasinu fucuulin fucuul mid u wasnooma bitiraadin qiyaasnimuuna ugu sugnaaday ka qadaa wuu ka lahay weeye quduwan ka lihitaan maa lam yakun waa hadduusan ahayn mustawjiban mid waajibsaday ficaalan ficaaloo fa'da ay kasrisan tahay hadduusan waajibsanin ficaalkan jamcu tagsiirna waa ku mari doonaa faclu wa faclatun ficaalun lahumaa buu keeni doonaa maa lam yakun hadduusan ahayn weeye mustawjiban mid waajibsaday ficaalan aw facalaanan ama facalaan hadduusan waajibsanin fadri ogow ow fucaalan fucaal hadduusan waajibsanin fa awalun kan hore lidimtinaacin awalka uu sheega waa ficaal fa'da la kasriyo caynta alif lagu reebo faawalun wasankii horoo ficaal ah. lidimtinaacin diidda miduu saaxiib ayuu u sugnaaday ka abaa abaa wuu diiday ibaa'an nafara nifaaran la yidhaahdo wahaani ka labaad facalaan weeye aaniga fadii cayntaba la wada fadxiyo liladii kii ayuu u sugnaaday iqtidaa keenay taqalluban gedgadoon iyo idiraab keenay jaala jawalaanan daafa awafaanan la yidhaahdo lidaayi cudur ayuu u sugnaaday aw lisawtin ama sood ayuu u sugnaaday fucaalun wasanka fucaala fucaalna cudur ayaa ku yimaadaa oo ficliga cudur tusiyaa fucaal ayuu ku imaani ficliga sood tusiyaana fucaal ayuu ku imaani lidaa'i cudur ayuu u sugnaaday aw lisawtin ayuu u sugnaaday fucaalu wa shamala waxaa kulmiyey sayran wa sawtan labadaba waxaa shamliyey alfaciilu ka sahalo weeye socod iyo sood faciil ayay ku wada imaanayaan ee fucaal sood ayuu ku daray faciillo sood ayuu ku daray macnaheeda waxa weeye soodku fucaallo wuu ku yimaadaa faciilla wuu ku yimaadaa labada waa ku yimaadaa fucuulatun facaalatun lifacuula ka sahula اlamru wazaydun jazula fucuulatun wa facaalatun labadaa wasan lifacuulay u sugnaadeen ka sahula alamru arrinkiibaa sahlanaaday weeye wazaydun ninkii zayd ahaa jazula wuu facale iyo faciile ayuu ka soo baxay masaadirtoodii qiyaaska ahayd mucadde iyo laazim facula masaadirteedii ayuu rabaa inuu kuu sheego facula awalan laazim mooye weligeed mucadde ma noqoto weligeed mucadde ma noqoto weligeed waa laazim laba masdaroo qiyaas ayayna leedahay fuculatun iyo facaalatun labadaa masdaroo qiyaas ayay leedahay labadaa masdar daabit lagu kala lagu kala ilaaliya ma leeyihiin mayo sida raajixa daabit ma leh badrudiin raxmat ullaahi calayh ee musanifka wiilkii ayaa daabit u sameeyey laakiin daabitkaa waa iska aklabi wax xoog badan ma aha oo wuxuu yidhi facula wasfigeedaad fiirin laba wasfi bay leedahay qiyaas ahaan musanifkaabaa noo keeni doonaa facli iyo faciilay ku kala timaaddaa faclina way ku timaaddaa faciilna way ku timaaddaa waayahay masderka hadduu faclun ku yimaado fucuulatun ku imaan waxaan ujeedaa wafiga hadduu faclun ku yimaado ucuulatun fucuulatunu masderka ku imaani bu yidhi sida sacbun sucuuba hadduu eh, masderka ku yimaado faciilna wafiga facaalatun ayuu ku imaanay sidaa ayuu u sheegay laakiin sidaa waa iska aqlabi iyo isagoo isdabamaray ayaa la arkay fucuulatun wa facaalatun labadaa wasan lifacuulay u sugnaadeen wadalika ka sahula waxaa sahlanaaday alamru arrinka suhuulatan la yidhaahdo wazaydun ninkii zayd ahaana jazula wuu xoog batay jazaalatan la yidhaahdo wamaa ataa mukhaalifan limaa wadaafa baabuhu naqlu ka suqtin wariidan wamaa waxaa ataa yimaada mukhaalifan xaaluu yahay mid khilaafsan limaa wixii madaa soo maray fa baabuhu kaa baabkii annaqlu soo raritaan weeye ka suktin wariidan weeye yani wuxuu leeyahay musanifka raxmat ullaahi calayh masaadirtii ulaaiguu soo dhameeyey laba masdar ayuu ka tagay wixii qiyaaska ahaa oo annagii sheegnay masaadirtaa aan soo sheegnay ficli ulaaio masaadirtaa waxaan ahayn ku yimid haddii aad aragto shad weeye qiyaas maaha aha masaadirtaa aan soo sheegnay ficli ulaai ahoo masaadirtaa waxaan ahayn masderkii uu ku yimid shaad weeye waxaa kaloo shaada masaadirtaa aan soo sheegnay lafteeda masder walba ficli baan u sheegnay ficligii aan u sheegnay mooye ficli kale hadduu ku yimaado isla shaad buu noqonayaa sidaa wey macnihi wamaa wixii ataa yimid mukhaalifan xaal uu yahay mid khilaafsan limaa waxa madaa soo maray fa baabuhu kaa baabkii annaqlu soo raritaan weeye ka sukhtin sakhita wuu carooday sakhatan in la yidhaahday ahayd facilo weeye oo calaawad wafacila laazimu baabuhu facal waa anagii soo marnay facal in lagu keeno farixa faraxa in la yidhaahdo labadaba waxay ahayd facal in lagu keeno sakhita iyo radiya kuma ayan imaaninaya sakhiana sukhdan buu ku yimid oo fuclana waaye eh, radiyana ridan buu ku yimid oo ficalana labadaba shaad wey wamaa wixii ataa yimid mukhaalifan xaal uu yahay mid khilaafsan limaa wixii madaa soo maray fabaabuhu kaa baabkii annaqbu soo raritaan weeye ka sukhutin caradii weeye iyo waridan raadli ahaanshii wagayru dii alaaثati maqiisu masdarihi kaqudisa taqdiisu wazakihi tasgiyatan waajmilan ijmaalaman tajammulan tajamala واstciid اstiعaadaة ثuma أqim iqaamaة وغaaliba dataa lazim wmaa yali اlaakhiru mudda waftaxan mac kasrati اlwithaani mima اftutixa bihamzi waslin kaصطafaa wadumama yarbacu fii amhaali qadka lamlama wagayru dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee geyrkii maqiisu masdarihi masderkii qiyaaskii altaqdiisu taqdiis weeye ka qudisa xaal uu qudisoo kale yahay wa zakihi zakiihi tasgiyatan wey wa ajmilan ijmaala man tajammulan tajammala wey wastacid weeye isticaadatan uma aqim iqaamatan weeye waa haaliban sida faraha badan daakani ataa ee ta'daa lazima wuu laasimay oo ta'daa in lagu daraa la yaqaana wamaa waxa wamudda madniyohowni maa waxa yeli uu ku xiga alaakhiru aakhirka waxa uu ku xigo mad waftaxan fadxina maca kasri tilwi aani midka ku xigo kasrihiisa lala qabo mimaa shay xaggii xaal uu ka ahaaday uftutixa lagu furfurtay bihamsi wasli kastafaa weeye wa dumma dami maa shayga yarbacu afraynayo fii amhaali qad talamlama talamlama iyo wixii lamida kan afraynaya daminiyo halkanina musanifka wuxuu ka hadlayaa raxmat ullaahi calayhi ficliga khayruulaaiga ah masaadirtiisa qiyaaskooda khayruulaai masaadirtiisa qiyaaskooda ee khayruulaai waa rubaaci khumaasi iyo sudaasi saddexdaa qayb wey khayruulaai masaadirtiisa qiyaas ahaan waa dhib yar yihiin waxay u dhib yar yihiin khayruulaai waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi rubaaci xagga ii dhige khumaasi iyo sudaasi sudaasi oo dhan hamsatulwasli baa lagu bilowdaa waa laazim ficli marba hadduu sudaasi gaaro hamsatulwasli in lagu bilowdaa laazima waayahay khumaasi haddii uu yahayna hamsatulwasli ayaa lagu bilaabani ama taa lagu bilaabani wax kale laguma bilowda daabitkaa horta xifdi marka hore ficliga mar hadduu sudaasi gaaro hamsatulwasli waxaan ahayn laguma bilaaban karo hamzatulwasli laazim in lagu bilao xataa shaadkiisa hamzatulwasli yaa lagu bilowdaa eh, hadduu eh, khumaasi yahayna taaulmasiidaa lagu bilaabanay ama hamzatulwasli ayaa lagu bilaabanay waxaa ku yimid rubaaci rubaaci qiyaas ahaan saddex wasan kelibuuba leeyahay afcala faacala facala saddexdaa wasan ayuu leeyahay mid walba masdarkiisa meel baad ku xiri karta wax sahlan wey ficliga hadduu sudaasi yahay iyo haddii khumaasi hamsatulwasli lagu bilowday uu yahay labadaa isku dar haddii uu sudaasi yahay taaulmasiida soo laguma bilaabanin e hamsatulwasli saxiix ficliga hadduu sudaasi yahay hamsatulwasli ayaa lagu bilowday iyo khumaasigii hamsatulwasli lagu bilowday labadaa isku dar masderka ficliga ubaad laba shaqa ka qabani masder buuba noqonaya waxaas labada shaqaood qabani maxay tahay hamsada ka bilow xarafka saddexaad kasri hamzada marka aad ka bilowdo xarafka saddexaad aad kasrin qabla alaakhirkana alif reeban ayaad dhihi khalaas masder buuba noqonaya wax kale ma jiro miaal inalaqa waa khumaasi hamsatulwasli lagu bilowday inalaqa hamsaa u horaysaa nuun reebanaa ku xiga da baa saddexaynaysaa soo maaha da'da kasri qaaf baa u dambeeyaaye qaafka hortiisa alif reebandhi inilaaqan masder buu noqonay sudaasi hadduu yahay istakhraja hamsuu ka bilowday siin reeban ayaa ku xigta tabaa kusii xigta tada kasri jiim baa u dambeeyaaye jiimka hortiisa alif reeban dhig istikraajan masder buu noqonay shaqo kaloo laga qabanaya male wamaa yeli aakhiru mudda waftaxan mac kasri tilwi aani meesha uu leeyahay waa yahay shaqo kale ma jirto allay lehe md ficligaas masderkii hamsatulwasliga lagu bilowday khumaasiga ama sudaasiga ahee noocaa loo keenayo caynta waa hadduu ka fiyow yahay caynta haddii uu ka jirado ficliga caynta haddii uu ka jirado ficliga cayntii jiranayd oo inta la iclaaliya alif loo bedelay iyo masderka aliftiisii labadaa alif ayaa isku bannaanaani labadaa alif marka ay isku bannaanaadaan mid baa xadfi labada alif keeda xadfi tolow mukhtalaq waa ibnu maalika wuxuu ku wadaa masderka aliftiisa in la xadfayo saa inuu ku wadaan umalayni waa insha allah baabul ibdaal ayaan ugu tegi doonaaye waa yahay markaad aliftaa xadafto ta ayaad ka soo ciwad qaadani ta'daana inay laasimtaa la yaqaana miaal istacaadow istacaada asluhu istacwadow ahaa oo ficliga sudaasi buu ahaa cayntuna ka jiran yahay istacwada asagoo ah ayaa wowda laga naqliyey xarakadae fa'daa la saaray oo marba xarfulcillo cayn yaallo xarake inuu haysto xarfu saxiix ka horeeyaana la-aan u noqdaa wax dhici kara ma aha in laga naqliyaa waajiba waa yahay caynta wowdii haddii fadxada laga qaaday cayntii reebareed la saaray wowdii alif bay u gadoontee tacaraka xarfulcilati asaalaad leedahay haddama way reebantay laakiin waagii hore ay xarakaysnayd wanfataxa maa qablahu alaan haddana waxa ka horreeya waa fatxisan yahay alif bade isticaada saasay ku timi iyadoo isticaado ay tahay masderkii keenay isticwaadan buu masderka ku imaan lahaa sida qiyaaskaan marinay awowdii alif ayaa loo bedelay masderkiina alif ree alif reeban ayuu wataa labadii alif mid xadaf taana ka soo ciwad qaado isticaadatan sidaa ku keen ficliga hamsatulwasli haddii uu wato warkiisa waa fudu yahay xagga utu taaulmaiid haddii uu wataana isna warkiisa waa fudud yahay taaulmaiidna waxaa wadan karaa ficli khubaasi oo keliah taaulmaiid haddii uu wato ficligii maadi laftiisaad keeni ficligii maadiyoon biyo ismaray xarafka afraad qabla alaakhirka weeye dami bas masder buuba noqoni waduma maa yarbacu fii amhaali qad talamlama meeshuu leeyaha wey talamlama xarafka afraad undami masdaruu noqoni yacni taaulmasiida ficliga haddii mar lagu bilowday xarafkiisa afraad qablaalaakhirka weeye xarafkaa ubaa damini masder buu noqoni tacallama tacaluman tadaxraja tadaxrujan ayaad leedahay waa hadduu laamta ka fiyow yahay laamta hadduu ka jiran yahay oo xarfulcillo laamta uu yaallo qablaalaakhirkii aad daminaysaad kasrini oo tawaalaa tawaaliyan baad leedahay tawallaa tawalliyan baad leedahay laamta hadduu ka jiran yahay warkeeda waa naga dhamaaday hamsatulwasliga halkaa waxaa ku dhammaaday khumaasi iyo sudaasi halkaasay kaaga dhammaadeen ulaai keliyaa kuusoo haray waxaan ujeedaa rubaaci keliyaa kuusoo haray rubaaciga afar wasanoo saddex wasanoo qiyaasuu leeyahay afcala iyo faacala iyo faacala faacala musanifka wuu keeni doonaa halka kuma usan sheegin ee beydka soo socda wey facala iyo afcaluu ku sheegay facala masdarkeeda tafciil buu ku yimaadaa qadasa taqdiis kallama takliim tafciil buu callama tacliim tafciil ayuu ku imaanay tafciil qablalaakay yabaa saarane garo laamta waa hadduu kafiyow yahay laamta haddii uu ka jirado ee laba yaa isku bannaanaani labadaa mid baa la xadfi ta'na waa laga soo cood qaadanaya zakaa taskiyatan aad leedahay in asalkii taskiya la iska yidhaahdana waa suuroobi karta laakiin in la xadfo labada yaa mid ta'na laga soo cood qaataa la yaqaana halkaa waxaa kaaga baxay ulaaiga hal wasan oo ka mid ah laba wasanaa ku haray mid uu soo wadaanayna mid ka labaad waa afcala afcala ifcaal ayuu ku imaanay masderka akrama ikraaman aqaam akrama ikraaman sidaa ayuu u imaanay waa hadduu caynta kafiyo u yahay caynta hadduu ka jiran yahay afcala ifcaal masderka qablaaakhirkuu alif ku wataa ha cayntii jiraneedna alif bay u gadoomi iltiqaa labadii alif mid baad xadafi markaad mid xadafto taabaad ka soo ciwad qaadani oo aqaama iqaamatan ayaad leedahay intaa keliyu halka ku sheegay musani kelima kale kuma usan darin wagayru dii alaaثatin gayru mubtada dii mudaafu ilayhi alaaثatin mudaafu ilayhi kale maqiisu mubtada labaad weeye masdarihi mudaafu ilayhi weeye ka qudisa taqdiisu yaa wuxuu yahay ataqdiisu khabar ka dhig qudisana iska xaale ama ka qudiso taqdiiso iswadata khabarka dhig icraabkaasaa fiican wuxuu ka fiican yahay in la yidhaahdo wagayru dii alaaثatin waa mubtada maqiisuna la tanwiiniyo oo maqiis ismi mafcuul laga dhigo masdaruhuna naa'ibulfaacil looga dhigo o la rafciyo waayo macnihii wuxuu keenayaa hayru ulaai dhammaantii masaadirtiisa waa wada qiyaas hayru ulaai masaadirtiisa dhammaan shaan ma leh waa qiyaas ayuu noqonayaa macnahana sidaa maaha waayo musanifkaaba wuxuu keeni doonaa waayru maa mara samacu caadala intaa wixii aan ahayn samac weeye qiyaas muuhu keeni doonaa waayru dii alaaثatin saddex miduu saaxiibe keyrkii maqiisu masdarihi masdarkiisa qiyaaskii ka qudisa taqdiisu weeye oo facala tafciil ayaa lagu keeni waa hadduu laamta ka fiyow yahay hadduu laamta ka jiran yahayna wazakihi taskiyata wey oo yadii labadii ya mid baad xadfi tabaadna ka soo ciwad qaadanay sidaa ayuu ujeedaa icraabkii waa laga fiicay aan lahayn wuxuu noqonayaa wagayru dii alaaثatin saddex mid u saaxiibe gayrkii maqiisun qiyaas weeye masdaruhu masderkiisa qiyaas weeye ka qudise taqdiisula tamsiil buu noqonayaa marka macnihii wuxuu keenayaa hayru ulaai masaadirtiisa dhammaan waa wada qiyaas macnahaasina macno saxiixe eh, ma aha qiyaas iyo shaada labadaba uu leeyahay icraabkaa horoon marinaa fiican wagayru dii alaaثatin saddex mid u saaxiibe geyrkii maqiisu masdarihi masdarkiisa qiyaaskii ka qudisa waa la طahira weeye ataqdiisu طahiritaan ayaa la طahiray wazakihi طahir tasgiyatan طahiritaan طahir waajmilan afcala hadduu ficliga ka yimid masderkiisa ifcaal ayuu ku imaanay waa hadduu caynta ka fiyow yahay waajmilan ijmaalada wey ajmal ajmala ijmaalan hadduu caynta ka jiran yahay ka waran iqaama uu keeni doono weeyaano labadii alif mid inta la xasaataa laga soo ciwad qaadanay waajmilan qurxi ijmaalan man ruux isqurxintii tajamala isqurxiyey tajamulan isqurxin isqurxiyey tajamala tajamulanna waa ficligii khumaasiga ahaa ee lagu bilowdo raabica loo damini aan lahayn wuuna keeni doona musanifkaaba soo wadaaye wastaciid isticaadatan hamsatulwasli ficliga haddii lagu bilowdo musanifkaa soo wadaa qablalakhirka madalasaani aalidkana waa la kasrini masder ayuu noqoni caynta waa hadduu kafiyow yahay hadduu ka jiran yahayna cayntii ama aliftii mas labadii alif mid baa la xadfi taabaana laga soo cwadqaadaday wastaciid isticaadatan wey wastacid magangal isticaadatan magangelid uma aqim iqaamatan aqimtaasi waa afcalad iyo caynta ka jiran ajmilan ijmaalada ti uu lahaa wey caynta haddii ay ka jiran tahay labadii alif mid ayaa la xadfi taabaana laga soo cwadqaadani uma aqim jooji iqaamatan joojin jooji wadaa tani ataaw ee ta'da ah lazima wuu laazimay haaliban fi lhalib sida faraha badan iqaamatan caynta la xadfay ta'da laga soo ciwad qaatay ta'daasi way laazimi masderka lagama xadfayo ilaa marmaraa la xadfaa weliba marka la idaafeeyo in la xadfaaba badan wa iqaami salaati in la iska yidhaahdo oo iqaamati aan la dhihin ee ta'dii aan lagu darin mar haddii la idaafeeyo way badan tahay wamaa yeli aakhiru wamaa shayga xarafka yeli uu ku xiga alaakhiru aakhirka uu ku xigoo mudamad wafta can fadxina qabla alaakhirka intaad maddo adoo fadxiye mad jiid fadxihii jiid alifka dhali buu u jeedaa oo qabla alaakhirka alif ree bandhig intaasuu ku wadaa macnihii wa mudamad maa waxa yeli uu ku xigo alaakhiru aakhirka uu ku xigo wafta fadxina mac kasri tilwi haani haaniga kan kan raacaya kasrihiisa miciila la qabo mimaa shay xaggii xaal uu ka ahaaday uftutixa lagu bilowday bihamzi wasli hamsatulwasli lagu bilowday kasdafaa weeyaanoo isdifaaan lagu keeno wa duma dami maa shayga yarbacu afraynaya fii amhaali qad talamlama talamlama alibilu geeli baa ururay xarafkiisa afraad dami oo talamluman waa ficligii taaulmasiidada lagu bilowday raabica udami masder ayuu noqonay waa hadduu laamta ka fiyow yahay laamta haddii uu ka jiran yahay inaa aad damin lahaydu baad kasrini tawaalaa tawaaliya lifaacala alficaalu wاlmufaacala wagayru maa mara الsamaau caadala lifaacala ayuu u sugnaaday alficaalu wاlmufaacala wagayru maa shay geyrkii ficlaanu ow faclalatu miya ficlaalun ow faclalatun lifaclala wajcal maqiisan aaniyan la awala ficlaalun ow faclalatu labadaa masder lifaclalay u sugnaadeen wajcal yeel maqiisan qiyaas ka yeel aaniyan ka labaad laa awalan kar hore ha ka yeelin haa masaadirta markii aan tirinaya waxaan halmaamay sartii mujaradka rubaaciga sartii mujaradka ilaa mujaradka afar waxaan ujeedaa ulaatiga afar wasan ayuu lahaa saddex ka mid ee eh, ulaati la ziyaadiyey ayay qiyaas u ahaayeen hal wasanna sartii mujaradkeedoo faclala faclaladaasi qiyaas ahaan waxay leedahay faclala soo ma aha ficliga maadi ta un ku dar faclalatun khalaas masder buu noqonaya masderkaasa qiyaasa oo daxraja daxrajatan la yidhaahdo sarhafan sarhafatan waa yahay waxaa kaloo ku timaadaa ficlaal fa'da la kasriyo caynta la sukuuniyo ficlaalunna way ku timaadaa ficlaaluntaa qiyaas ma aha ficliga muxuu ahaa faclala sabta mujaradee ficlaalun qiyaas fiican ma aha samaac weeye ee faclalatun ayaa qiyaasa waa yahay ficlaalun fada way kasrisan tahay waa hadduusan mudaacaf ahayn mudaacaf haddii uu yahayna faclaaloo fada la fadxiya inuu ku yimaadaa dhici kar oo zalzala zalzaalan in la yidhaahdaa dhici kar zilzaal in la yidhaahdo kasrihiisii lagu keenana waa wax suuroobo mudaacaf hadduusan ahayn ismi calaa wasni faclaal ku yimaado weliga carabi laguma arko waa hadduusan hadduusan ahayn mudaacaf mudaacaf haddii uu yahayna faclaal ayuu ku imaanayaa masderkiis wasfigiisa laftiga waa ku yimaadaa oo waswaas in la yidhaahdo kii wax waswaasi bimacnaa muwaswis loo wado wasf ismigiisa faacil lagu keeno iyadana waa suruuda waa ka ficlaalu oo faclaalatu labadaa wasan lefaclaalay u sugnaadeen wajcal ka yeel maqiisan qiyaas ka yeel aaniyan kan dambe faclaalatunta ka yeel laa awalan kan hore ha ka yeelin qiyaas lifaacala alficaalu wاlmufaacala wagayru maa mara samaacu caadala lifaacalo ayuu u sugnaaday alficaalu walmufaacalatu wagayru maa shay keyrkii marra soo maray asamaacu maqal ayaa caadalahu la ekaaday halkana wuxuu sheegayaa musanifka wada ulaaiga waxaan ujeedaa rubaaciga afar wasanoo qiyaas ayuu lahaa hal sarta mujarad ayaa lahayd oo faclalatun ayuu masderkeeda ku yimaadaa qiyaas ahaan ficlaalla waa ku yimaadaa oo samaac weeye labadii kalena waa soo afcalo iyo facalana waa soo sheegay facala tafciil afcalana ifcaalku keen sartii afraadee rubaaciga awsaantiisii ka mida waa faacala laba wasanoo qiyaasay leedahay ficaal iyo mufaacala oo qaatala qitaala wa muqaatalata daaraba diraaban wa mudaarabata labadaa masdaroo qiyaas ayay leedahay masaadirtaa aan kuu soo sheegay wixii aan ahayn samac wey qiyaas ma aha sidaa ayuu ujeedaa lifaacalo ayuu u sugnaaday alficaalu masderka ficaala iyo wlmufaacalatu masderka mufaacala waayru maa shay eyrkii marna soo maray asamaacu maqal ayaa caadalahu la sinmay oo la ekaaday caadala la ekaaday oo ficil maadi ah hudana mafcuul looga dhigo caadala la ekaaday hu eyrkaa la ekaaday waxaa kaloo banaan caada ficil maadi in laga dhigo lahu jaara majruur laga dhigo wayrumaa marna kaa aan soo marnay eyrkii asamaacu maqal ayaa caada u noqday lahu kaa u noqday ka wafaclaة lmaraة kajalsa waficlaة lhayئaة kajilsa wafaclaة fa'da la faxiyo caynta la sukuuniyo limaratin mar wuu u sugnaaday kajalsatin weeyaane waficlatuna lihayئatin ayuu u sugnaaday kajilsa masderka waa annagii u qaybinay isbilowgii hore muqayad iyo muطlaq masderkii muطlaqa ahaa qiyaaskiisii ayuu musanifka ka soo baxay masderkii muqayadka ahaa ayuu halka sheegayaa muqayadka waa masdarulmara ama lhay-a haddii la doono in la istusiyo xadadka hal mar inuu dhacay ama xadadka qaabku u dhacay in la istusiyaa haddii la doono masaasiirtii aan soo marnay qiyaas uma ahee kuma imaanayo ficli ulaaia haddii uu ka yimid weeye waaya oo ficliga ulaaiga masdarun marihiisa faclatun buu ku yimaadaa ficliga ulaaiga masdarulheyihiisana ficlatun buu ku yimaadaa oo waxaad leedahay daraba darbatan daraba wuu garaacay darbatan hal garaacid ayuu garaacay jalasa wuu fadhiistay jalsatan hal fadhi ayuu fadhiistay waa masdarulmarihi heye iyo qaabka eh, xadadka u dhacay in la istusiya haddii la doonaana ficlatun ayuu ku imaanay jalasa jilsatan baad leedahay jalasa wuu fadhiistay jilsat alculamaai culamada siday ufaiist u fadhiisato ayuu ufare yuu u fadhiistay idaa dabaxtum faaxsinu dibxata idaa dabaxtum marka aad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya adibxata qaabka aad wax u gowracaysaan wanaajiya qaar ayaa adibxatada masder ahaan u macneeya masder caali ahaan u macneeya baail wey adibxata gowraca wanaajiya gowraca wanaajiya macnaheeda muxuu noqonaya wax jira ma aha ee adibxata qaabka aad wax u gowracaysaan wanaajiya weeye macnihi waa yahay idaa qataltum faaxsinu lqitlata qaabka aad wax u dilaysaan wanaajiya oo ficlatan masderkii masder uhaya wey intaasuu ujeedaa waana ulaai masderka ka yimid wa faclatun wa muwaasinu faclatin facla waxa u wasnoomaa masderka u wasnoomaa limaratin maruu u sugnaaday ka jalsatin weeye wa ficlatun wa muwaasinu ficlatin ficla kan u wasnoomaana lihay'atin qaab iyo hay uu u ka jilsatin qaab fariisigii wey fii gayri di alaai bit lmara washada fiihi hayatun kalkhimra almaratu marada bitaa'i tabay ku dheehnaatay fii hayri di alaai saddex midu saaxiibee heyrkii dhexdii ayayna ugu dheehnaatay wa shadda shaad weeye fiihi hayru ulaaiga dhexdiisa ayuu shaad ku yahay hay-atun hay kalkhimrati weeye musanifka wuxuusan halkan ku sheegin ee laamiyada uu ku sheegay laamiyadana ilaa musanifkaa iska lahaay wuxuu ku sheego halkan uusan ku sheegin ficliga masdarulmaraha faclatun ayuu ku yimaadaa ulaaiga hay-adana ficlatun waa garanay ka waran masderka ficliga masderkii caadiga ahaabaa faclatun hadduu ku yimid masderkii caadiga ahaa ayaa faclatun ku yimid maxaa lagu samayna waad sifaynayoo waxaad ku sifaynay waaxida taasaa la isku tusiyay sida raxima raxmatan raxima wuu naxariistay raxmatan hee masder ubara haddii aad ka doonto maxaad samayni waaxidaad ku sifayni oo waxaad leedahay raxima raxmatan waaxidatan ayaad ku sifayni waa kaad wamarat lmasdar aladii tulaazimuhu bidikri waaxidatin tabdu liman caqala sidaa ayuu laamiyada ku yidhaahdaa wamarat lmasdari aladii tulaazimuhu masderka ataada ay laazimi oo faclatunba ku yimid maradiisa bidikri waaxidatin tabdu liman caqala waaxida inaad ku sifayso ayaa ruuxii caqligale ku garani oo raxmatan waaxidatan inaad tidhaahdo weeye waka halkani wuxuu ku sheegayaa beydkani hayru ulaai marra in laga doono haddii la doono ulaaiga maradiisa faclatun buu ku yimi hayru ulaai masdaru marra inaad ka raadisa haddii aad doonto ka warran ficliga masderkiisa caadiga aad keeni kadib baad waaad kusi waaad taun aad gelini ficliga masderkiisa caadiga ahaa keen oo hayru ulaaiga masderkulahaa keen ka geli taban haddii aad geliso mar wuu faa'iideyni oo waxaad leedahay akrama ikraaman sooma ahe masarkii caadiga ahaa ikraama tamne hal ikraam ayuu ikraamay qadasa taqdiisan sooma ahayn taqdiisatan ne kallama takliiman takliimatan hal mar ula hadluu noqonaya waa hadduusan horay ta u wadanin masderka hadduu ta wato faclalo masdar hal masdaroo qiyaasay lahayd faclaloo ta lagu daray faclalatun la yidhaahdo haddii aad maslmumaro ka doonto maxaad samayni waaxidaad ku sinayn marka daxraja daxrajata waaxidatan aad leedahay waka masdarulhay-a hayru ulaai haddii inaad ka keenta aad doontaa ka war maba laga keeni karo hayru ulaai masdarulhay kamaba yimaado wixii lagu arkaana shaadimi uga yimid almaratu marada bitaa'i ta ayuu ku dheehnaaday fii hayri di alaai saddex mid usaaxiibay hayrkii dhexdiisa ayuuna ugu dheehnaaday washadda shaad weeye hay-atun hay-a shaada fiihi khayru ulaaiga ayuu shaad ku yahay kalkhimrati weeye ikhtamara waa ulaai la ziyaadiyey oo khumaasi la gaarsiiyey hamze awalka taalla iyo ta dhexda taallaa lagu ziyaadiyey ikhtamara sida ictadal oo kale wey ikhtamara ayaa waxay dooneen masaruheyaa inay ka keenaan zawaa'iddii intay xadfeen ulaai u celiyeenay ficlatan ku keeneen oo khimratun hayatu hagoogashay yidhaahdeen ikhtamara khimrat alculamaa'i wuxuu u hagoogtay sida culamadaoo kale shaad weeye sida ayuu ujeeda wallahu aclam sal allah waslam